baabu taqdiyati lmar'ati wejhahaa haadaakanu baabu taqdiyati lmar'ati islaamtu inay dabasho baabkii ka hadlayay way wejha wejigeeda bixadrati rijaali rag meelay joogaan ragga al ajaanibi ajnabiga ka ah fa in lam yakun rajulun haddaan nin joogin jaasa lilmar'ati waxaa u bannaan an tubdiya wejha wejigeeda inay muujido baabu taqdiyati lmar'ati baabkaanu wuxuu ka hadlaa oo uu baab u yahay gabadhu inay daboosho oo degato asturato wajhaa wejigeeda bixatrati rijaali rag meelay joogaan ragga al ajaanibi ajnabiga ka ah fa in lam yakun rajulun haddaanin meesha ku sugnayn jaasa waxaa u bannaan lilmar'ati islaamta an tubdiya inay muujido wajha wejigeeda baabkan xadiidka soo socda macnihiisi weeye wuxuuna baabkaanu ka hadlayaa gabadha muslimadda ah haddii nin ajnabi ka ah uu joogo dariiqay mare gurigiiya nin ajnabi ku ah soo galay dariiqay mare waxa weeyaan xajay joogta cumray joogta meesha rabtaa joogto gabadha hadday nin ajnabiya uu arkayo wejigeeda inay daboosho ee diin ah wejigeeda inay daboosho oo ay wejigeeda indhashareer ku xirato ama mara kale ku daboosho sidaasaa diin ah sidaasaa diin ah baabu taqdiyati lmar'ati islaamta inay daboosho baabkii ka hadlaayo weeye wejaha wejigeeda bixadrati rijaali ragga meeshay joogaan ragga al ajaanibi ee ajnabiga ka ah fa in lam yakun rajulun haddaan nin meeshaas ku sugnaan jaasa waxaa u bannaan lilmar'ati islaamta an tubdiya wejaha wejigeeda inay muujidaan markaas waa u banaan tahay haddaan rag ajnabi ka ah meesha joogin can cabdillaahi bni cumara cabdillaahi bni cumar ibn khadaab radi allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tantaqibu lmar'atu islaamtu ma indha shareerato islaamta almuxrimatu ee muxrimadda ah walaa talbasu lkhufaasayni gacmogashiyaalna ma qaadato gabadha oo muxrimadda ah oo xaj xiratay ama cumro xiratay akhrajahu xadiidka waxaa soo saaray albukhaariyu bukhaari ayaa xadiidka soo saaray can ibni cumar cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhumaa qaala cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi qaala nebiyu nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tantaqibu lmar'atu islaamtu indha shareer ma xidhan karto islaamta almuxrimatu xaj iyo cumro mid ka mida xidhatay walaa talbasu lqufaazayni gacmogashiyaalna ma xidhan karto akhrajahu xadiidka waxaa soo saaray albukhaariyu xadiidka nabigu wuxuu uga hadlaayey sala allahu calayhi wasalam dadka xajka iyo cumrada markay gelayaan dharka ay dhigayaan oo bedelayaan marka raggii waa uula soo hadlay qamiis ma xidhan karo ninkii cimaamad ma qaadan karo macawis ma qaadan karo shaati ma qaadan karo sarweel ma qaadan karo waxa weeyaan laba go u qaadana ninkii markuu xajka gelayo dharkii uu qaadan jiray laba go bisuu ka soo reebaa wax kale ma qaadan karo funaanad xataa ma qaadan karo gabadha marka dharkeedii wax ay bedelayda waxaa ka jira laba shay bis laba shay bis bisa nabigu yidhi ha joojido waa indhashareerka iyo gacmaha marada la geliyay labada calacalood marada la eg qufaasayna la yidhahdaa labadaas calacalooday la egyihiin calaacashaana midaa la gelin kana midaa la gelin qufaasayna la yha soomaali ma leeda hor qufaasayna la yha soomaaligeeda ma aqaan marka labadaas gacmooda gabdhuhu gashadaan waa laba maro yar yar marka gacantaana mid aa la gelin gacantaana mid khalaas labada calacalood u asturayaan labada calacalood ayay u asturayaan marka waa noocaas oo labadaas calacalood ay gabadhu ku qarsataa qufaasayn aa la yidhaahdaa marka labadaasay bedelaysaa xadiidka marka ahlucilmigu waxay ka qaateen maadaama nabigu uu ka hadlaayay dharkii la sida jiray in qaar ka la joojiyo inay ahayd hadyigii iyo dhaqankii saxaabadu inay gabdhuhu indhashareer iyo qufaasayn xirtaan oo xajka intaan la aadin ay xidhan jirin ilaa nabigu wuxuu ka hadlaya dharkii xajka ka hor la sitay in marka xaj iyo cumro la gelaa aan la xidhanayn taasaa nabigu ka hadlayay sala allahu calayh wasalam marka xadiidku wuxuu tusay hadyigii saxaabada iyo dhaqankii la yiqiin inuu ahaa gabdhuhu inay qaataan qufaasayn axaadiista caddaynayda gabdhuhu wejigooda inay dabooli jireenna aaday u fara badan tahay tusaale waxaa ka mid ah xadiidka bukhaariiyo qeyrkiis ay wariyeen xadiidkii ifkiga oo caaisha munaafiqiintu markay ku been abuuranayeen safarka markay caaisha ka luntay oo keligeed ayadoo ah meel fadhida uu u yimid ninkii saxaabiga ahaa safwaan ibnu mucadal markuu u yimid radia allahu canhu xadiidkaas waxaa ku jirtay keligiis isagoo meel iyadoo keligeed meel fadhida caaisho ayadoo keligeed caaisha meel fadhida uu safwaan u yimi waxay tihi marka fiiri markuu i arkay waa i gartay oo waa i oqooday wa kaana yaraanii qabla alxijaab ay tihi hadalkaasu fiirsan wa kaana yaraanii qabla alxijaab ayadoo keligeed ahayd ma ina shareernayn waa u i arkay tihi markuu i gartay markuu arkay waa igatay see u gartay marka waxay tihi intaan ilaahay xijaabka waajibin u arki jir macnaheedu waa maxay xijaabka markii alla waajibiy kadib inaan nin ajnabi arag oh. marka gabdhaha saxaabada ah markii xijaabka la waajibiyey ka gabaal ninna ma arki jirin ajnabi ka ah waxay leedahay sababtu ii gartay waxay ahayd intaan xijaabka la waajibin u arki jirin macnaheedu waa maxay xijaabka markii la waajibiyey kadib ima arag wey weliba xadiidkaas waxaa la socda oo saxiix ibnu xibbaanka ku sugan oo musnadka imaam axmed ku sugan oo mucjamulkabiirka dabaraani ku sugan wa khamartu wejhii bijalbaabi mar alla markuu ninkii aan arkay wejigaydi waxaan ku dabooshay jalbaabkaydii wa khamartu wejhii bijalbaabi wejigaydii waxaan ku dabooshay jalbaabkaydii saasay leedahay soo ma jeedid marka saxaabada gabdhaha saxaabiyaadkaa inay wajiyaalkooda dabooli jireen aaday u caddaan badanta ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi subxaana yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudnina calayhina min jalaabiibihina dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn aayaddaas ilaah wuxuu leeyahay nabiga waxaad ku tira xaasaskaaga gabdhaha aada dhashay iyo dumarka mu'miniinta ku raariciyo korkiina jaraabiibta sidaas markaad samaydaan arrintaas waxay u dhowdahay in laydin garto gabdho dhowrsan akhlaaq fiican leh diin fiican leh gabdha xora oon addooma ahayn inaad tihiin alaydin garana markaasna munaafiqiinta iyo dadka sharwalayaasha idin dhibi maayaan gacantiina la soo aadi maayeen halla waa ogyahay gabadha aan xijaabnayn oo waxa weeyaan dirixa kafiifka u lato mooryaankii kasta taftu ku dhega waa goshuu ku dhega maantuna balaayada ku dhegan laakiin gabadha jirkeedao dhan asturtay mooryaanku xagguu ka istaagayo ma awoodo inuu gacantiisa la soo aado ma awoodo inuu la soo aado marka ilaahi weynaaya in asturaya in ilaalina in xifdinaya ee xijaabka qaata ayaddaas marka waxay sheegaysaa gabdhihii in laga rabo inay korkooda jalaabiibta ku soo raaciyaan jalbaabkana waxaa la yidhaha marada madaxa korkeeda laga soo raariciyo ee kor inta laga soo raariciyo hoos loo raariciyo haddii madaxa korkiisa laga soo raariciyana wejigiiyo madaxii ka mid ah ahlulcilmiga qur-aanka fasire ee salafki iyo qalafkiiba sidaasay u sheegeen inay aayaddaanu sheegaydo gabadhu wejigeeda inay asturto ibnu jariiru dabari imaamulmufasiriin markuu aayada macnaheeda sheegaya waxaa ka mid ah hadalkiisa fabayana bayana wuxuu leeyahay fabayana raximahullah taala wuxuu yidhi ana alidnaa'a alma'muura bihi yacni taqdiyata ashucuuri walwujuuhi wuxuu yidhi waxaa ka mid ah aayaddan macnaheeda markuu fasirayo soo raaricinta ilaahay amray oo lays amray macnaheedu wuxuu yahay gabadhu tinteedii iyo wejigeedii inay daboosho oo gabdhaha adoomada ay khilaafto saasuu leeyahy abubakar jisaas axkaamu lqur'aanka markuu fasirayo aayadda wuxuu leeyahay fii hadihi laayati dalaalatu calaa ana almar'ata shaabata ma'muuratun bisatri wajha can اlajnabiyiina wa idhaari satri wاlcafaafi cinda alkhuruuji lianlaa yatmaca ahlu raybi fiihina aayaddan waxaa ku sugan gabadha dhallinyarada ah waa gabarh guur raje ka qabta oo aan gaarin da-da ay ka quusatay waxa weeyaan guur ah, gabadha guurba raje ka qabta oo da-da aan waxa weeyaan ka gudbin da-dii dumarka guursan jireen ah, dumarku hadday moogtahay gaboobaan oo ay lixdanka kor usii dhaafaan waxa weeyaan xijaabku waajib kuma aha waajib kuma aha walqawaacidu min annaas walqawaacidu min annisaa illaatii laa yajuna nikaaxan falaysa calayhina junaaxan ilaaha wuxuu leeyahay dumarka guurka ka fariistay dumarkaas dembi korkooda ma ahan hadday iska dhigaan xijaabka dhar kale qaadanaya caada waxa weeye saakadooda go' jilicsanay qaadanayaan maradii koroo weynada dhigayaan laakiin waxaa la yaab le bal gabadhii awel dirac kafiifa ah sidata iyo garbasaar ayaa waxay dhigayan marka halkaas gaarto ma diracay tuuri ila ilaahi weyne wuxuu leeyahay waxa weeyaan gabdhaha markay da gaaraan oo ay ka fadhiistaan guurka waxay dhigayaan jalbaabkii ayagoon weliba aan ismuujinna ula jeedin sowma jeedin marka wuxuu leeyahay abubakar aayaddaas markuu sharxayo gabadha dhalinyarada ah waxaa la amray inay wejigeeda ka asturto ragga ajnabiga ka ah oo ay muujido asturnaan iyo dhowrsanaan markay ka baxayda gurigeeda si aysan u damcin ragga ahlu shakiga ah si aysan u damaacin markaa sidaasay ahlucilmiguna u caddeeyeen u sheegeen dhaqankii saxaabaduna sidaas ayuu ahaa dhaqankii saxaabaduna sidaas ayuu ahaa caaisha bint abibakr sidiiq radia allaahu canha xataa waktiga xajka oo indhashareerka la diiday waktiga cumrada oo indhashareerka la diiday gabadha wejiga inay dabasho looga diiday ee waxaa la diiday mara wejiga loo tolo in wejiga lagu xidho ila fiiri hadda raggiiba qamiis waa loo diiday maxawis waa loo diiday loomana diiday inay dhar xirtaan waajibay ku tahay in dhar xirtaan dharay xidhanaya ay cawradooda ku qarinayaan raggu macawiis ma qaadan karo sawaal ma qaadan karo qamiis ma qaadan karo ma inuu go xirtaa marka gabadha indhashareerka marka loo diido xajka ah xataa markaas wejigooda inay dabooli jireen ay sheegaysaa caaisha bint abibakar sidiiq radia allahu canha oo waxay tihi caaisho kaana rukbaanu yamuruuna binaa wa naxnu maca rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam muximaad waxay tihi ragga safarka ah na soo mari jiray annagoo nabiga la joogno muxrimaad ah oo xaj loo xiran yahay ama cumro fa idaa xaaduu binaa sadarad ixdaana jalbaabaha min ra'sihaa calaa wajhiha marka gabadh annaga naga mid ah marka raggaasu ay soo ku soo aadan yihiin jalbaabkeeday ku soo raarici jirtay wejigeeda fa idaa jaawasuuna kashafna markay ragga ajnabiga naga gudbaan aan wejiga banay jirnay xadiidkaas abu daawuud ayaa wariyey ibnu maaja ayaa wariyey axmed ayaa wariyey ibnu khusayma ayaa wariyey wa kadalika asmaa binta abibakr sidiiq waxay tidhi kunaa nuqatii wujuuhana min arijaali wa kunaa namtashidu qabla dalika fi lxraaq waxay tidhi wejiyaalkeenna ragga waan ka daboola jirnay markaas ka hor annagoo shanlaysayno inaan xajkii ama cumradii xidhanno doonayna ayay waxawan ragaan arkaynaa khalaas waan daboolanaynaa wejigeenna wejigeenna waan daboolanaynaa ahlulcilmiga noocaasay u caddeeyeen xaafid ibnu xajar fatxulbaariga juuska sagaalaad safxada laba boqol soddon iyo shan wuxuu yidhi sidaan walam tazal caadatu nnisaa'i qadiiman wa yasturna wujuuhahuna can ilajaanibi kama suulin dhaqankii dumarka muslimaadkaa ah, waktigii hore iyo waktigii dambeba inay wejiyaalkooda asturaan oo ka asturan ragga ajnabiga ka ah saasuu leeyahy fiiri ibnu xajar wuxuu ka soo guriyey min mundir inuu yidhi wa ala an ana almar'ata talbasu maqida kulah waalkhifaa wa ana laha an tuqadiya ra'saha wa tastura shacraha ilaa wajha fatasdulu calayhi thawba sadlan khafiifan tasturu bihi can nadari ljaanibi culamada muslimiintu waxay ku ijmaaceen gabadha marka ay xaj iyo cumro xiranayso dharkii awal ay qaadan jirtay waa qaadan marka laga reebo maradii wejiga loo tulo indhashareerka ahaa indhashareer ma xidhan karto laakiin mara kale waa inay wejigeeda ku soo raaricidaa oo ay ragga ajnabigaa ah uga asturanaydo saasuu leeyahy xaafid ibn cabdilbari tamhiidka juska shan iyo tobnaad safxada boqol iyo toddoba ilaa boqol iyo sagaal wuxuu leeyahay wa ajmacuu culimmada muslimiintoo dhan waxay ku ijmaaceen ana lahaa an tasdula fawba calaa wejiha inay gabadha xaq u leedahay inay mara ku soo raaricdo wejigeeda min fawqi ra'siha madaxa korkiisay ka soo raaricin sadlan khafiifan tastatiru bihi can nadari rijaali ilayha mara khafiifa ayay madaxa korkiisa ka soo raaricin oo ay ragga ajnabigaa fiiradeeda uga asturanaydo wejigeeda waa gabadha xaajyadda oo muximada iska dah mid kale marka culummada muslimiintu hal maado way isla ogol yihiin sida xaafid ibnu cabdilbariba uu soo naqliyey xaafid ibn xajar ayaan ka soo naqlinay xaafid ibn xajar wuxuu kaloo ka soo naqliyey ibnulmundir culummada muslimiintu nuucaasay u wada sheegaan gabadha wejigeeda inay daboosha waa diin waana dhaqankii saxaabada waa dhaqankii salafka waa dhaqankii culummadii dambe waa dhaqankii culummadii hore muslimaadka gabdhaha sidaasaa dhaqan u ahaa laakiin culummadu masalada isku khilaafsan yihiina waxay tahay ma waajiba mase ma aha waajib macnaheeda fiir hal maada la islama diidana gabadha wejigeeda asturta gabadhaasu diinay ku dhaqantay gabadhaasu ajaray ilaahay ka kasbatay gabadhaasu dariiqadii saxaabada ee dadka qaada ilaa janno u ballan qaada way martay xagga asturkaas dhankaas asturka dhinac walbana inay ka raacdaan rabaan oo daahiran wa baatinan loo raaco laakiin maxay isku khilaafsan yihin culummadu gabadha ayadu aan aan wejigeeda asturin ayadu horta ajarkaas ka qaday laakiin ma dambowday mise ma dambaabin maslada isku haysta intaas ahlucilmiga gabadha ma dambaabino waxa weeyaan ajar la-aan ajarkaasay weyday maahane ku dambaabi me oo wejigoo la astura waajib ma ahan culimmada gabadha sidaas mareen marka maadaama la laysla ogol yahay inuu diin yahay maadaama laysla ogol yahay inuu ajar leeyahay maadaama laysla ogol yahay inuu dhaqankii saxaabada yahay adiga dariiqa fiican oo nabadgelyada mar ah, dariiqa wanaagsan oo nabadgelyada mar sidaas ayaa wanaagsan maxaad u malaynaysaa weji lugaha gabdhaha hadday muuqdaan ayagaa war taagna gabadhaas uma xijaabna hadday cagteedu muuqato cagteedu haday muuqato xadiidka nasaa-i tirmidi abu daawuud ay wariyeen nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man jara thawbahu min alkhuyalaa lam yandur illaahu ilayh ninka maradiisa kibir u jiida ragga surweelada qamiisyaalka macawisaha caanqowga ka hoos mariya ilaahay wax naxariisa kuma fiiriyo wax naxariisa ilaahay ku fiiri maa cadaab ayuu iska leeyay umu salama zawjadii nabiga ah ayaa waxay tidhi yaa rasuul allah kayfa tasnacu nisaau biduyuurihin rasuulka ilaahay o dumarku ayagu faraqooda maxay ku samaynayaan dii la marada dii la jeedo cadaaba ka imaan qaala nabigu uhi turkiinahu shibraa hal taako ayaad shanshada dhexbartankeeda hoos uga ridaynaa bal hal taako shanshada ka bilow hadii shanshada dhexbadankeeda laga bilaabo hal taako cagtu waa muuqane qaala umu salama waxay tidhi idan tankashifu aqdaamhunna haddii la yidhaha shanshada dhexbartankeeda hal taakaha laga bilaabo cagihii waa muuqanayaan gadaha qaala nabi maxamedaa yidhi sala allahu calay wasalam turkiina diraacan walaa tasidna calayh waxa weeyaan dumarkii waxay raaricinayaan hal dhudhun hal dhudhun shanshada dhexbartankeeda laga bilaabaa mana ka siyaadinaya bal dhudhun waxaa saartaa shanshada dhexbartankeeda ka bilow hoos u rid xaqiiqo waxaa dhulka mara dheera ku dhacaysa xaqiiqo wey waa kaasi hadyigii nebi maxamed sala allahu alay wasalam qofka danaynaye ilaah raalli ahaansha ka raba hadyigii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waa nuucaas marka gabadha muslimaadda ah waa inay sidaas yeesho oo jirkeeda dhan ay asturto oo ay ilaahay uga baqdo raggana rabbi weynay waabaqaa waxaad iska arkaydaa qofaan isaga taqabuskiisiiba diin ahayn aqoon diineedoo dheer aan lahayn oo is-aamiya oo leh waxa weeyaan indhashareku diin maaha iska leh wax uu ka og yahay ilaahay diinkiisi ma jiro dembi ilaahay laga galana waxa uu weyn in waxa weeyaan diinta laga hadlo iyadoon oqoon loo lahayn walaa taquluu limaa tasifu alsinatukum lkadib haadaa xalaalu wa haadaa xaraam litaftaruu cala allahi lkadib ilahi wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala war carabkiina tilmaamta uu tilmaama darteed ha dhihnina waxaana xalaal ah waxaana xaaraam ah idinkoona qoonu lahayn waxaa ka imaana inaad ilaahay ku been abuurataan ina aladiina yaftaruuna cala allahi lkadiba laa yuflixuun dadka ilaahay ku been abuurtaa ma liibaanaa ina shareerku diin ma ahan haddaad tidhaahdo ilaahay baad ku been abuuranaysaa qofka ilaahay ku been abuurta adduun iyo ma liibaano marka ilaahay uga baqa gabdhaha xijaabkooda u daayo waa diintoodii waa dooqoodii waa dhaqankoodii waa dariiqii salafka saalixa waa dariiqadii saxaabada waa asturkoodii marka ilaahay in looga boqo oo la nabadgeliyo weeye xadiidka kelimaad sharaxuu saaray wuxuu yidhi almuxrimatu muxrima waxaa la yidhahdaa waa gabadha xag u xiranta ama cumru labadaasaa la yidhaha muxrima almuxrimatu allatii waa gabadha ahallad xiratay bilxaji aw ilcumrati almuxrimatu allatii waa gabadha ahallad xiratay bilxaji xaj aw ilcumrati cumro laa tantaqibu indhashareer ma xidhanayda xaa loola jeedaa laa tasturu weja wejigeeda kuma asturi karto biniqaabi indhashareer biniqaabi indhashareer kuma asturi karto fa kayrulmuxrimati gabadha aan xaj iyo cumro u xirnayn tasturu waa ay ku astureen weja wejigeeda fa kayrulmuxrimati gabadha aan muxrimadda ahayn tasturu waa asture iyadu weja wejigeeda indhashareer waa ku xiree sidaas weeyaan